alxamdu lilaah rab alcaalamiin wsala allahu cala muxamedi wcala ali muxamed wa salama tasliima kaiira xadiiska boqoliyoagaaliyo siddeetan can abi hurayrata radia allahu tacala canhu can inabiy sala allahu aleyh wasalam qaal kaanat banuu israa'iila tasuusuhum alanbiya nabigu calayhi asalaatu wasalaam wuxuu yidhi kaanat banuu israa'iila tasuusuhum alambiya abu hureyra waa saxaabiga saxaabada ugu badan muddada uu nabiga la joogayna calayhi salaatu wasalaam waa afar sano wax ku dhow axaadiistana waxa weeye waa saxaabada waa ugu xadiis badan yahay saxaabada waa ugu xadiis badan yahay casrigan aad baa loo tacniyaayoo dadka qaarkoodoo lunsan baa lagu salliday inay aad iyo aad u dhaleeceeyaan oo u caayaan oo u aflagaadeeyaan oo ay qaarkood ku tuhmaan inuu axaadiista samayn jiray oo been abuuran jiray laakiin warkaa ay sheegayaan dadkaa lunsani oo qaarkood ay kutubo iyo rasaa'ilba ka qoreen waxay u shaqaynayaan abu hurayra u shaqaynayaan isagana waxba yeeli maayaan darajadiisana waa lagu kor yeelayaa caaisha radia allaahu canha wa ardaaha ayaa waxaa loo sheegoo la yidhi dad baa abubakar iyo cumar iyo cuhmaan iyo caaya iyo wax ka sheegaya markaasaa waxay tidhi ilaahay baa wuxuu doonay ajarku inaanu ka go'ayn allah wuxuu doonay inaan ajarku ka go'in buu doonay oo maadaama iyagii la oofsaday dee cayda la caayayo dhaleecaynta la dhaleecaynayo iyagii waxba yeeli mayso ajar baana ugu soconaya ajar ayaa ugu soconaya darajaad baa sare loogu qaadaya marka tanna waa saas oo kale abu hurayra yacnii ilaahay baa wuxuu doonay in ajarku aanu ka go'in dadkaa dhaleecaynaya caayayaana wax alle waxay yeelayaan ma jirto abi hurayrana xaraf beena laguma hayo cid xadiiska nebiga ku been sheegtana yacni sideedaba ma qarsoomaan yacni ilaahay waa fadeexadiya waatay a'immada qaarkood yidhaahdeen low hamma shaksun an yakdiba cala arasuuli sala allahu aleyh wasalam fi saxar la asbaxa wannaasu yataxadasuuna biana alfulaan kadaab a'immadii salafka qaarkood waxay yidhaahdeen haddii qof ku hamin lahaa wakhtiga soo dhowaadka ay tahay ee habeenku isku jiro dhexdiis inuu xadiis nebi ku been sheego hadduu ku hamin lahaa hadda waa sameeyey ma aha hadduu arrinkaa ku hamin lahaa wuxuu waa beriisan lahaa dadkao ku sheekaysanaya hebel waa beenawaas waa sida xadiiska nebiga ilaahay uu ilaalinaayo innaa naxnu nazalna adikra wa inna lahu laxaafiduun allah baa wuxuu yidhi annagaa dikriga soo dejinay annagaana ilaalinayna dikriga la ilaalinayana waxaa ka mid a ah xadiiska nebiga calayhi salaatu wasalaam baa ka mid a ah. xadiiska nebiga sala allahu aleyhi wasalam ayaa ka mid a ah. waxaanu ahaa markaa abu hurayra mid xifdi badan nebigaa ugu duceeyey barakadii ducada nebiga ayaa ka muuqatay oo inuu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam yacni maro soo qaado oo go' sidii wax markaa wax ugu ridayo dabeedna markaa ku duuduubo nebigu u duceeyey maalintaa wixii ka dambeeye waxba ma ilaaweyn buuli mar labaadkana nin mashquul kalele ma ahayn saxaabada qaarkood markay weydiiyeen axaadiista qaarkooda inay maqal bacdu saxaaba markay weydiiyeen wuxuu ku yidhi yacni idinka waxaa idin mashquuliyey yacni suuqii aa u fooftegayseen ee aad shaqaysanayseen baa idin mashquuliyey ya isna wuxuu ahaa dee nin markaa miskiina oo shaqo tegin oo xoole uu ka shaqaysanayo iyo tijaare iyo yacni fooftag iyo waxaasi ayna jirin wuxuu ku dadaali jiray xadiiska nebiga markaa inuu qaybo waxaanu markaa laasimi jiray nebiga calayhi salaatu wasalaam cuntadana markaa in badan waaba la cuntayn jiray oo gurigiisu ka cuntayn jiray ya gurigiisa ayuu markaa ka cuntayn jiray oo siuu markaa calooshiisana wax ugu cuno nebigana xadiiska uga qabto yacni saasay marka ahay yacni nabiguna calayhi salaatu wasalaam yacni shay kasta uu yidhaahdo ama uu sameeyo ama uu ku dhaqaaqo dee waxa weeye waa xadiis weyi yacni waxa weeye bacdibaa waxay yidhaahdeen markay e, kuwa nunsani markay yidhaahdeen waxan oo xadiisa siduu u keeni karaa muddadaa yar gudaheeda waxay markaa yidhaahdeen dee xadiiska nebiga miyaan fahamsanayn waxay tahay hadduu nebigu albaabkaa furi lahaa ya ama far dhaqaajin lahaa ama lafdo iyo kelmad odhan lahaa waa xadiis weeye ya haddii la sheego waxay noqonaysaa markaa xadiis bay noqonaysaa oo wax kastuu nebigu yidhaahdo ama sameeyo ama taqriiriyo hortiisa lagu sameeyo yani waxay noqonaysaa xadiis bal sifada la sifaynaya nebiga calayhi salaatu wasalaam baa xadiis ah saasuu ahaa waxay noqonaysaa xadiis saasuu ekaa waxay noqonaysaa xadiis marka waxa weeye shay hariiba maaha qaalibka axaadiistaasna waa lagu waafaqay qaar baa waxay tadabuceen oo diraaseeyeen axaadiista abu hureyra soo wariyey waxay saxaabada kale la wariyeen ee riwaayo loo helay iyo waxaan la helin kutubaa laga qora rasaa'il cilmiyaa lagu qaata musanafaad kalea laga allifay weliba waqtiga caynkaa la samaynaya waa intaan xaasubada iyo maktaba shaamila iyo ashyaadani markaa aynay dhicin oo adeegyadan markaa hadda cusub aan la adeegsan markaasaa waxay heleen boqol iyo toban xadiis mooyaane in alla inta kaleba cid kale inay la soo weriso saxaabada ka mid a ah. waa boqol iyo toban qura boqol iyo tobanka haddaba qaar baa sixadooda weliba nadar ku jira sugnaanshaha abu hureyre ka sugan tahay bacdi kalena musanafaadka haddii la baadho oo markaa qalabada cusubna loo adeegsado waxaa laga yaabaa markaysaga in la helo riwaayaad lagu waafaqayo cid kale la soo warinayso marka la yidhi wax alla wuxuu soo wariyo dhan marka la eego boqol iyo toban xadiis mooyaane inta kale oo dhan waxa loo helay saxaabo kale ku waafaqdo la soo warisay de waa cadad aad u yar cadad aad u yar weeye kuwaana qaar baa weliba sixadooda nadar ku jira inay abu hurayre ka sugan tahay waxaana laga yaabay bimaril ayaam haddii markaysagaa la baado in bacdi ka mida la helo saxaabo kale ku waafaqdo la soo warisay markaa sidaas aawadeed saxaabada nebigu sala allahu aleyh wasalam abu hureyre ruux tacniye ma jiro yani umma alislaamiya waxay ku ijmaacsanayd inuu markaa yahay saadiq axaadiisu soo wariyeyna ay sugan tahay saxaabada dhammaantoodna waa cuduul sida ahlu sunna waljamaca qabaan asaxaabatu kulluhum cuduul ya yacni isaguna saxaabada cuduushaabuu ka mid ahaa waxaabuu ku sheegnaa cilmiga iyo riwaayada iyo xadiiska marka ayuu ku sheegnaa saxaabaduna ay ictimaadi jireen taabiciinta ay ictimaadi jireen oo cuskan jireen axaadiistiisa yani waxa weeye wakadalik a'immadii ka dambaysay una ay cuskadeen cusuurtan marka waxa weeye dambe ayuunbaa marka ay soo baxeen dad lunsan oo markaysaga wax ka sheegaye mid waxa weeye markaa culammadii islaamka cid marka waxaweye wax ka sheegtay inay jirin ruuxuu yidhi marka xadiiska uu soo wariye aqbali mayno haddii aan cidi ku waafiqinna ma jiro hadduu keliga xadiiska soo warin lahaana oo axaadiista marka waxa haalibkooda isagu la keli noqon lahaana yacni lagama tagena waa la qaadan lahaa waa la xujaysan lahaa waa la xujaysan lahaa waayo dee xadiiska marka hore looma shardiyo inuu noqdo casiis in laba saxaabiyo wax ka badan inay soo wariyaan xadiiska looma shardiyo ee ruux kastoo cadliga xadiiska soo wariya cadli oo daabit ah oo soo wariya waa la aqbalayaa isaguna waxau ahaa cadli daabita buu ahaa saxaabi buu ahaayo ruux markaa la yidhaahdo waa cadlun daabitun waaba ka koreeyaaba saas aawoodee a'immadu markay sheegayaan saxaabiga waxay ku kaaftoban waa saxaabi hadduu mar hadduu saxaabi noqdo jaawis alqantara waayo cidda allah u dooray nebiga calayhi salaatu wasalaam asxaabtiisa inuu ka mid noqdo uu dooray dee ilaah iyo rasuulkiisaa taskiyeeyey cidda ilaah iyo rasuulkiisu taskiyeeyeyna laa yaxtaaju ilaa taskiyati axad ciddii inay taskiyeyso oo caalim u yidhaahdo waa marka waxaweye waa cadlun waa siqatun mid u baahan yahay ma aha yakfiihi taskiyat llahi wa taskiyatu rasuulih waxaa ku filan taskiyada ilaah iyo rasuulkiisu ay taskiyeeyeen ayaa marka ku filan saas ayaa ku filan nabigu calayhi salaatu wasalaam waxauu yidhi kaanat banuu israa'iila tasuusuhum alambiyaa waxay ahaan jireen reer banuu israa'iil tasuusuhum tasuusuhum qaar ay maamulaan oo ay hagaajiyaan oo islaaxiyaan alambiyaa'u nebiyadu ay hagaajiyaan oo islaaxiyaan ayay ahaan jireen nabiyada maamuli jiray oo hanuunin jiray oo sida wanaagga ah yani ku hanuunin jiray oo islaaxin jiray maadadani waa maadada siyaasa laga keenay waa maadadmaaddat siyaasa wey wadaad baa laga sheegaya inuu yidhi lacana allaahu saasa yasuusu siyaasatan yacni maaddada siyaasaba ilaahay ha nacdalo yacni wuxuu ku qiyaasay siyaasadda xun ee markaa kharriban ee shaytaaniga ah ee aan sharciga ku qotomin markaasunbu isi maadatu siyaasaba waa wada kharribantaha kelmaddu waa saasa iyo suusu siyaasatana yani markaa weeye marka tasuusum alambiyaa yani siyaasaddii waa islaaxi wax la hagaajinaya ee maamul wanaagsan iyo wax hagaajinaya hanuunin marka ahaa siyaasadii waxay u qaybsantaa siyaasa sharciya iyo siyaasa yani baila siyaasa sharciya oo sharciga ku qotonto sharciga loo nisbeeyey iyo siyaasa khayru sharciya siyaasa baatila labadaa qaybood bay u qaybsantaa marka siyaasada nebiyadan ay samayn jirayeen waxay ahayd waa islaax iyo hagaajin yacni marka wanaagsan oo dee waxyigii ku qotamo weeye in hadalkaa la yidhaahdana waa arrin qalada weeye oo yacni marka la yidhaha maaddada waa nacdalayaa waa arrin marka waxaan khalada weyn weeye in la sameeyo maaha ahlucilmiguna kutubayda ka qoreen mawduuca ku saabsan siyaasa sharciya musanafaad baa jira yani culammadu ay kaga hadlayaan kaanat banuu israa'iila waxay ahaan jireen reer banu israa'iil tasuusuhum qaaray islaaxiyaan oo wanaajiyaan oo hagaajiyaan oo hanuuniyaan oo maamulaan alambiyaau nebiyadu kulamaa halaka nabiyun markastuu nebi dhinto halaka dhintaa loo jeedaa khalafahu nabiyun waxaa ka dambayn jiray oo khaliif ka noqon jiray oo soo dabamari jiray nebi kale wa innahu laa nabiya bacdii nabigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam wainahu ay wainna sha'na arrinku laa nabiya bacdi aniga dabadayn nebi kale ma jiro oo nebi dambe oo lasoo saarayo oo dib nebi looga yeelayaa oo iga dambeeya ma jiro ayaa nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam maca nebiyada waxaa ugu dambeeyey nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam nebi dambe oo dib laga soo bixinayaa aan hore nebi u ahayno nebi dib looga yeelayaa ma jiro dib laga soo diray waxaan u leenahay yacni nebi ciise calayhi salaam dee waa soo degi doonaa aakhiru zamaanka axaadiis baana ku soo aroortay mutawaatiro ah qur-aankana waa lagu ishaaray wa innahu lacilmun lisaaca yacnii calaamad lagu aqoonsado saacadda ayuu ciise ahaaday waata waa allah yidhi marka nubuwadiisu waxay ahayd mutaqadima calaa nubuwati muxamed sala allahu aleyh wasalam marka laa nebiya bacdii ka hor iman mayso waxaa looga jeedaa nebi nebi maxamed ka dambeeya calayhi salaatu wasalaam aan hore nebi u ahayn oo dib nebi looga yeelayaa nebi maxamed dabadii ma jiro yacani muraadku waa saas saas aawoodee axaadiista ku saabsan iyo ciisa bnu maryam soo degi doono aakhiru zamaanka kama hor imanayso wa sayakuunu khulafaa nebigu wuxuu yihi calayhi salaatu wasalaam waxaa jiri doona khulafaa jiri doona yacani niman madaxa ayaa jiri doona oo markaa waxa weye wax maamulaya waa jamcu khaliifa fayakfuruun khulafadaas iyo madaxdaas ayaa fara badanaysa way badanayaan qaaluu waxay yidhahdeen saxaabadii nebigu calayhi salaatu wasalaam famaa ta'murunaa maxaadna amraysaa hadday fara bataan yani khulafadii hadday soo bataan maxaadna amraysaa qaala fuu baycata alwali faalwal wuxuu idhi fuu oofiya waa wafaa yafii fuu oofiya waa amar yacni wafaa ayaa markaa waxa weye marka amar laga dhigaayo dee waxay noqonaysaa fi bay noqonaysaa fi keliya ayaa markaa fa'da keliya soo haraya wafaa yafi lam yafi haddii xarfulmudaaracaha iyo markaa waxa weeye laga jaro xarfuljasmiga dee fi keliya soo hadhaysa marka mufrad lagu amrayo waa fi laakiin haddii intaa lagu aamusayo fih baa la odhanaya waha usakti baa la soo jeedinaya waayo xaraf keliya laguma khitaabo laakiin haddii la xidhiidhinayo fi keliya waa la odhan karaa ya fi baycat alwal yani saasoo kale carabi ahaan waa loo odhan karaa hadda waawuljamaca la geliyey waayo waxaa lagula khitaabaya dee dadka o dhan fuu oofiya baycat alawali khaliifada horreeyey baycadiisa oofiya iyo cahdigiisa iyo ballankiisa falwali dabeedna markaa ka kale horreeye ku sii xiga oo fiya faad waxay tilmaamaysaa waa ka kale ka dambeeya yacni siday u kala horreeyeen baycadooda u kala oofiya ka baycada markaa ku horreeye ee hore loola baayactamay ayaa u xaq leh in isaga markaa baycadiisa la oofiyo yaa ka kale ka daba yimi ee dib markaa ka soo daba qaatay in baycadiisa markaa waxaan yacni markaa la aqbalo la oofiye maaha kii horea la raacaya hataa xadiiska ku soo aroortay fa jaa aakharu yunaasicuhu faqtulu laakhira haddii mid kale yimaado isagoo marka arrinkii ku qabsanaya ninbaa madaxoo xukunkii haya iyo mas-uuliyaddii taladii iyo xukunkii isagoo haya ayaa mid kale ka soo daba qaato uu doonay markaa inuu yacni ku qabsado kula dagaalamo nebigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam kaa kala dila kaa kala dila maxaa la rabaa ummaddu markaa si aynay markaa ikhtilaafka marka umrada iyo boqorada iyo madaxdu isku khilaafayso e isku qabsanayso si ayna marka arrinkood u fasahaadin oo taladoodu ay mid u ahaato arrinkoodu u urursanaado oo haddii kii marka mid ka soo daba baxaba la yidhaahdo ka dambe raaca maxaa ka imanaya ama dadkii ay noqoto kala raaca ay noqoto waxaa ka imanaya inayna marka wax alla wax taqadum iyo horumar ayna gaadhin cadowna ayna iska dhicin karin iyagoo ay isku mashquulayaan ayaa ka imanaysa marka fuu oofiya baycata alawali ka horreeyey baycadiisa oofiya fal awali ka kale horreeye ku soo xiga haddana baycadiisa oofiya kaasi markuu dhinto ka kale ku soo xigee markaa ugu horreeyey haddana baycadiisa oofiya acduuhum xaqahum siiya xaqooda siiya fa ina allaha saa'iluhum cama starcaahum waayo allah wuxuu weydiinayaa cama starcaahum wuxuu markaa u dirtay oo markaa raacsaday ayuu allah su'aalayaayo weydiinayaaye idinku xaqiinna ka soo baxo yacni samcigiiyo taacada markaa ula kaalaya oo taacadoodii markaa ilaaliya oo xaqoodii markaa siiya yacni markaa taa la kaalaya xaqa kale ee marka ay ka tagaanna ilahay baa kala xisaabtamaya marka taqdiir ahaan waxay u dhacaysaa fain lam yucduukum xaqakum hadday xaqiin laydinsii waayaan fa ina allaha saa'iluhum cama starcaahum marka waxaweye tacliil waxay u tahay yani jumlo shartiya oo la qadarayo oo markaa macnuhu dhacaayo yani markaa hadday idinsiin waayaan xaqiinna allah baa markaa waxaweye weydiin doona maalinta qiyaame wuxuu markaa u dirtay oo ka dooni doona oo kula xisaabtami doona macnuhu saasuu dhacayaa yacni marka shardigaana waxaa tilmaamaya fa'dan faa'ul meesha taalla oo jawaab sharti muqadara inay jawaab ka tahay ayaa marka laga qaadanayaa shardigiina marka macnahaasuu dhacay xadiiskanna bukhaari iyo muslim ayaa isku waafaqay wuxuu xadiisku tilmaamayaa oo masaa-isha xadiisku sheegaya ka mid a ah, in waxa weeye e, waagii hore nebiyadu ay isdaba joogeen oo markastoo nebi tago in nebi kale ka dambaynayey nebiyadaasaana marka waxa dadka markaa dee maamulayey oo islaaxinayey oo wanaagga ugu yeedhaayey oo mas-uuliyaddii amarka iyaga ayaa lahaa iyaga ayaa lahaa marka e, markastoo nebi tagaan in nebi kalea ka dambaynayey laakiin nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam dee nebi ka dambaynayo oo dib laga soo dirayaa ma jiro nebi dib laga soo dirayo hore nebi aanu ahayn oo nebi maxamed dabadii imanayaa ma jiro nebiyada isagaa lagu khatimay ya yacni waxa weeye waa khaatamu nabiyiin waa nebiyada kii lagu khatimay wey maa kaana muxamadun abaa axadin min rijaalikum walaakin rasuula allahi wa khaatama annabiyiin waa kii nebiyada lagu khatimay wey nebiguna wuxuu uhi laa nabiya bacdii axaadiis mutawaatira ayuu saa ku sheegay nebiga dambeeyo dabaday la soo saarayo nebi laga yeelayaa aniga dabaday laga yeelayaa ma jiro ayaa nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam waxaanuu sheegay beenawaasiye inay soo baxayaan nebiyo sheeganaya oo aan nebiye ahayn inay soo baxayaanna nebigu waa sheegay calayhi salaatu wasalaam marka maadaama nebi nebi maxamed ka dambaynayo dib laga soo dirayaa oo dib nebi looga yeelaya aanu jirin maqaamkii nebiyada waxaa joogaya ciddii yacni waxa weeye xagga maamulka marka laga eego yacni ciddii khulafo ah ciddii amarka adduunyada ciddii khulafo ah baa markaa meeshooda joogaysa amarka diinta haddii xaggeeda laga eegana waxaa joogaysa culammada ayaa joogaysa alculamaa warasat alambiyaa yacni culammadu waa kuwii nebiyada dhexlayay weeye marka amarkii diinta yacni xagga culammada lagala kulmaya amarkii adduunyadana khulafada ayaa marka waxa weeye yacni marka ummaddii maamulaysa ummaddii maamulaysa khulafadii mar waxay noqon karaan dee culamay noqon karaan wanaagsan sidii marka khulafaa uraashidiinkii oo kale marna waxay noqon karaan cidaan culamo ahayn waxay noqon karaan qaar wanaagsanoo oo culammada ka amar qaadanaya waxay kaloo noqon karaan qaar waxa weeye wax kharribaya ayay noqon karaan marka waxaanu sheegay nebigu calayhi salaatu wasalaam khulafadu marka dambe inay badan doonaan awalna waxaa markaa waajib ahayd ummaddu inay yeelato khaliifo qura inay yeelato ayaa markaa waajiba yacni sida asalku ahaa saasuu ahaa xaalatu likhtiyaar waa inay ummaddu markaa yeelata khaliifo qura oo muslimiintao dhan waxa u talinaayey abubakar kadib muslimiintao dhan waxa u talinaayey cumar kadib muslimiintao dhan waxa u talinayay cuhmaan yacni fii mashaariq alardi wa makhaaribiha meel kastay joogaanba yacni cuhmaan baa u talinayey yani cali wakhtigiisi baa xoogaa yani khaliifada xaqaa isaga ahaa khaliifada dhabta ee xaqa cali caliyu bnu abi aalib baa ahaa ha yeeshee marka ikhtilaaf baa markaa dhacay xoogaa mixno iyo imtixaan ayaa yimi yani wakhtigii markaa cali oo dadka qaarkood in marka amarkiisii ay ka baxeen oo ay isaga hoos iman waayeen isagoo khaliifada xaqi isaga yahay ayaa markaa dhacday marka calaa kulli xaal waayadii dambe waxaa markaa batay yani khulafadii markaa waa bateen yani waa bateen wakhtigii waxa weeye mucaawiye oo kale isaga waa lagu kulmay oo dee waxa weeyaan isaga inuu markaa yani xasan waa kii uga tanaasulay dabeedna dhammaan dadka muslimiinta waxa u boqor noqday yani mucaawiyat bnu abi sufyaan ayaa boqor u noqday adigu saa u wad calaa kulli xaal waayadii dambe waxaa dhacay ikhtilaafaad baa dhacay yacni markaa khulafadii umaradii beledada kala duwan inay ka kala taliyaan ayaa dhacday oo isku qabsadaan taladii in waqtiyada qaarkood dagaalla iyo waxyaalo dhex maraan marka khulafadii marka badanayay oo sii sheegay waa dhacday inay bateen nabiga waxaa la weydiiyey calayhi salaatu wasalaam nabiga waxaa la weydiiyey maxaadna amraysaa yani marka khulafadaasi ay yimaadaan ayna farabataan wuxuuhi baycadoodu siday u kala horrayso u kala fuliya fuu baycata alwali falwal yani alxaqu lisaabiq xaqa waxa iska leh ka horreeyey hormaray kaasaa marka waxaweeye u xaq leh oo marka waxawe xaqa leh marka waxaweeye Eh, in markaa umaradu ayna tacadudayn ayaa laga qaadanaya laakiin bacdu ahlicilmi waxay yidhaahdeen taasi waa xaalu ikhtiyaar laakiin fii xaal idiraar hadday dhacdo xaalat lidiraar oo belede kala duwan ay ka kala talinayaan beled weliba wuxuu yeelanayaa amiirkiisuu yeelanayaa waayo haddii la yidhaahdo marka waxa looma ictiraafayo oo markaa lama qirayo in marka umaro mutacadidi belede kala duwan ay ka kala talinayaan waxaa ka imanaya dee fasaad badan baa ka imanaya waxaana ka imanaya iyagoo amarkii iyo taladii iyo xooggii iyo markaa umuurihiiba ay hayaan in la yidhaahdo samci iyo taaca ma laha taana fasaad baa ka imanaysa iyo khuruuj iyo isku dhac iyo fitan iyo marka ummaddii inay burburto ayaa ka imanaysa marka waxa weeye taas waxa weeye lidaruura xaaladda noocaasoo kale ah yacni markaa loo asixinaya oo yukhtafaru fii xaali diraar maa laa yukhtafaru fii xaali ikhtiyaar waxa marka waxa weye la ikhtifaarayaa la dhaafayaa xaaladda daruurada waxaan la cafinayn xaaladda ikhtiyaarka iyo kala doorashada marka ay tahay waxaan la ogolayn ayaa wakhtigaa lidaruura loo asixinaya addaruuratu tubiixu lmaxduuraat waata la yidhaahdo markaa saas culammadu waxay ku kulmeen yani in qolo waliba mid waliba inuu yeelanayo yani markaa amarkiisa iyo taacadiisa iyo samcigiisa fii maxalli wilaayatihi meesha uu ka taliyo oo mas-uulka ka yahay inuu markaa waxaweyan yani ku yeelanaayo samci iyo taaco amarkiisuna ka fulaayo si waxa weeye fasaad aan uga iman oo waxa weeye mafasaadka loo daafaco lianna darca almafaasidi muqadamun cala jalbi almasaalix waayo mafaasidda in la daafaco waa laga hormarinaya masaalixda in lasoo jiido waa laga hormarinayaa yacni waxa weeye arrinka ku saabsan daatadii maslaxada in waxa weeye la ilaaliyo ayaana ka habboon in waxa weeye markaa waxyaalo yacni marka maslaxada lafteedii aan ahayn laakiin kamaalkeedii iyo dhammaystirankeedii ah in marka waxa maslaxadii loo buriyaa ma suuroobi karto marka xaalatulidiraar iyadu waa ka duwanaanaysa saas aawadeed baa asheekh maxamed bin cabdilwahaab uu yidhi yacni waxay ahaayeen buu yidhi umma alislaamiya yacni wakhtigii imaam axmed iyo wakhtiyo ka horreeyey iyo intii ka dambaysayba imaam keliya ama amiir keliya kumay kulmin waxaana culammadu marka ay ku kulmeen min kulli madhab in waxa weeye marka amiir kastaaba inuu yeelanaayo yacni samci iyo taaco ku yeelanayo fii maxalli wilaayatihi baa culammadu ku kulmeenoo ku ijmaaceen yacni markaa sidaas yadaa waatuu yidhi ahlu cilmi kalena marka ay tilmaameen marka waxa weeye waxay noqonaysaa taas iyaduna saasay xukunkeedu ay markaa noqonaysa marka siday u kala horreeyeen in baycadooda loo kala oofiya xadiisku sheegaya fuu baycata alwali falwal ka dambe ee ka soo dababaxa inaan markaa waxa weeye laga yeelin ee doonaya taladii inuu ku qabsado ayaa markaa xadiiska laga qaadanaya waayo fasaad baa ka imanaya waxaa loogu bixi karaa yacni xaakimka hore waxa weeyaan keliya inuu markaa gaaloobo marlabaadkana awood loo leeyay haddaanu gaaloobin in lagu baxaa ma bannaan waanlaa nunaasica alamra ahlahu qaala ila an tarow kufran bawaaxan cindakum min allahi fii burhaan marka haddaanu gaaloobin waa inaan lagu bixin hadduu xataa gaaloobo aan awood loo haynin waan la xaqiijin karayn in markaa isaga taladii inta laga qaado muslim lagu beddelo aan la awoodi karayn markaa lafteeda yacni laguma baxayo waayo wax maslixay markaa ka dhalanmaysa fasaadunbaa ka dhalanaya yani marka waxa weeye bixista lagu baxaa waxay sababaysaa un fasaad iyo fawda ayay sababaysaa yani waxa weeyaan waa in qudre iyo awood loo leeyahay yacni taladii isaga inta laga qaado muslim in lagu bedelo waa in la kari karayaa haddii kale waa inaan dadka lagu dirin yani waxa weeyaan gaal yani dadkii u tudhayn haddii lagu taataabto iyadaan waxba lagu cariyo iyadaan waxba laga qaban karayn dee fasaad baa ka dhalanaya shareecaduna wax mafsado maxdi ah oo fasaadku badhaxla yahay amaba fasaadku ka qaalib yahay oo ka badan yahay maslaxada shareecadu ma amarto waxay shareecadu amartaa waa maslaxo imaa khaalisa wa ima raajixa maslaxadaasi ha noqoto mid badhaxla oo saafi ay tahay maslaxadu aan wax mafsadi wehelin ama mafsada waa wehelisaaye laakiin maslaxadaa haalib oo raajixa hadday maslaxadu markaa ay raajix tahay markaana shareecadu waa amartaa marka wakhtigan aan markaa waxa weeye taladii laga qaadi karayn muslimna aan lagu bedeli karaynin dee waxa weeye markaa meeshii waxaa ka imanaya fawda isgarabyaac waxaa ka imanaya waxa weeye dhiig daata amnigii oo khalkhala dhibaato timaada isagiiyo marka waxa muslimiinta intu ku cadhoodo xasuuqoo laaya ya marka waxa weeye haddii aan marka awoodtaa loo haynin lagu beddelaayo biduuni mafsadatin kubraa waxay markaa noqonaysaa siday ahlucilmigu sheegeen culamada ahlusunna waljamaaca say markaa tilmaameen in marka waxa weye aan lagu baxay waayo shareecadu waxaan qudro loolahayn yacni dadka kuma kalifto fattaquu llaha ma istatactum marka intaa kari kartaa rabbi ka baqa yacni waxa weeye qadarkii la awoodi karaa lala imanaya yacni marka haddii aan taas markaa la kari karayn kari karkiina waxaa laga eegayaa xabad waa ridi karaa maaha macnuhu marka karitaanka laga hadlayo xabad waa ridi karaa macnuhu maaha waxaa laga eegayaa waa in marka waxa weeye yacni arrinka la rabo la xaqiijin karaya oo la og yahay wax marka la xaqiijin karo ay tahay ama marka danniga haalibka ah ee marka waxa weyaan raajixa ah in la xaqiijin karo waa in markaysa markaa sidaas yacni marka ay tahay mid marka muuqata laakiin haddii ay markaa noqoto marka arrinkaa lama xaqiijin karayo oo marka waxa weeye markaa eh, mid inta taladii laga qaado muslim lagu bedeli karo iyadan mafsado ka badani ka dhalan ma aha haddii la yidhahdo macnaheedu waxay noqonaysaa waa hayru maqduur wa khayru mustataac waa arrin aan markaa la kari karay mar haddaan la kari karayna mukallaf markaa laguma ah laa yukallifu allahu nafsan ilaa wuscaha laa yenbagii limuminin an yudilla nafsahu xadiiskii tirmidiga nabigu yidhi calayhi salaatu wasalaam uma habboona qofka muuminkaa ah uma bannaana inuu naftiisa dulleeyo qaaluu wa kayfa yudillu nafsah waxay ku yidhahdeen rasuulka ilaahay oo suu naftiisa u dullaynaya qaala yatacaradu min albalaa'i maa laa yutiiq wuxuu markaa isu bandhigayaa xagga musiibada iyo belada waxaanu kari karayn waxaanu daaqo iyo awood u lahayn ayuu isu bandhigaya marka maxaa la samaynayaa fuu baycata alawali falawal actuuhum xaqahum yacni xaqooda siiya xaqoodana waa samciyo taaco yacni waxa weeyaan kii gaaloobay isagu samciyo taaco ma leh yani wuxuu noqonayaa muncasilun xukman sharcan mid casilan buu noqonaya ya in awood loo waayunbaa markaa meesha looga tuuri waayey ee kaa gaaloobay inuu madax noqdo xaq uma laha yacni madaxnimona loo ictiqaadin maayo taacana male iyo maqal laa samca lahu walaa taaca midna male laakiin dee waa la yska ilaalinayaa sharkiisa macsina lagu aeeci maayo marnaba xataa hadduu faasiq yahay ya yani marka macsi cidnaba laguma ateecayo laa taacata limakhluuqin fi macsiyati alkhaaliq yani kii muslimka ahaa ee madaxda ahaa yani hadduu marka macsi amro macsida lagu aeeci maayo laga yeeli maayo gaalna hadalkiisa badaa aacada ilaahay baa muqadama ay tahay in la raaco wax macsiya waa inaan lagu ateecin laakiin shay aaca dee hadduu marka amro waxaa loo samaynayaa shayga taacada inuu taaca yahay in sharcigu amray aawadeed baa loo samaynaya isagu inuu amray loo samayn maayo shay mubaaxay hadduu markaa qudheeda amro shay mubaaxa hadduu amro shareecada ku bannaan waxaa dhici karta qofkii in dhibaato ka soo gaadho u is dhib baa kaaga imanaysa haddaad yeeli weydo markaa lafteedana siuu dhibtaa tafaadi uga sameeyo oo uga baxsado ayuu markaa yacni u yeelaya yacni waxa weeye eh, iska khilaaf marka waxba ma noqonaysa marka waayo dee dhib baa uga iman karta marka kii madaxdee markaa muslimka ahaa laftiisa hadduu xaqoodii dadka siin waayo maxaa la yeelayaa xadiiskaa tilmaamaya actuuhum xaqahum iyaga xaqooda siiya fa ina allaha saa'iluhum cama starcaahum ya kuwii madaxda ahaa ee muslimka ahaa walow faasiqiinba ha noqdaanbe iyaga xaqooda siiya samcigii taacadii waxaa lagu ateecayana waa inaga sheegnay waa wixii aan macsi ahayn macsi laguma ateeco fa ina allaha saa'iluhum cama starcaahum allah baa weydiinaya wuxuu raacsaday yacni xadiis baa wuxuu xadiis kalea wuxuu sii caddaynayay macnahaasoo wuxuu tilmaamayey xaqa ay idinku leeyihiin siiya was'alu llaha xaqakum xaqiinnana allah ka barya xaqiinnana allah ka barya markaa sidaas taas weeye xadiiska boqoliyo sagaashan can abi saciidin radia allahu canhu ana nabiya sala allahu aleyh wasalama qaal latattabicunna sanana man qablakum nabigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam latatabicunna raacdeenoo raacdeenoo waa raacaysaan allah baan ku dhaartaye dhaar baa la qadariya allah baan ku dhaartaye raacdeenoo raacdeen oo waa raacaysaan sanana man kaana qablakum ciddii idinka horraysay waddadoodii baa raacaysaan sunana iyo sanana sanana haddii la yidhahdo waa mufrado waxay noqonaysaa dariiqii kuwii idinka horreeya raacaysa sunana haddii loo dabdiyo waxay noqonaysaa marka wadooyinkii kuwa idinka horreeya raacsan shibran bishibrin wa diraacan bidiraaca kuwa idinka horreeya waxaa loo jeedaa ummadihii gaaladaha idinka horreeyey ama yahuudiya nasaara ama faris iyo ruum kuwaasaa laga tilmaamaya shibran bishibrin waxaa raacaysaan taaka taaka u raacaysaan yacanii taaka ayaa raacaysaan xaal raacitaanku ku dheehan yahay bishibrin ay biitibaaci shibrin taaka in la raacayo uu ku dheehan yahay shibran taakaa raacaysaan xaala kowni litibaaci multabisan biitibaaci shibrin ba'da musaaxaba shibrinta dambena waxaa la qadarayaa mudaaf biitibaaci shibrin xaal raacitaanku ku dheehan yahay taaka in la raacayo oo itibaaca la qadarayo xaggee laga keenay xaala kowni litibaaci yacni waxa weeye latattabicunna maadaama la yidhi yacni masderka yacni oo itibaac ah saasaa wax looga xaalaynaya wa diraacan iyo dhudhun baa raacaysaan xaala kowni litibaaci multabisan biitibaaci diraac xaal raacitaanku ku dheehan yahay dhudhun in la raacayo oo bimacnaa wixii ay markaa waxaway la yimaadeen oo kale lala imanayo taakaday sameeyeen oo kale waa taakada taakadeedii dhulunka dhulunkiisii wahaakada xataa low salakuu juxra dabbin la salaktumuuh wax kale iska daayay haddii ay geli lahaayeen juxra dabbin salakuu bimacnaa dakhaluu juxra dabbin bahalka yaree dabbiga la yidhaahdo waa bahal mansacagalayda ama mansalugalayda kolba sidaad u taqaan waa bahal u eg la fasiila laakiin ka yar tan mansacagalayda la yidhaahdo ama mansalugalayda waxaa la yidhahdaa fi luqati alcarab waral waaw ra laam marka waa la fasiilo waa isku dabaa'ic waa isku muuq way isu eg yihiin laakiin waa ka yaryar yihiin dabbigu waa ka yaryihiin xataa low salakuu wax kale iska daayay haddii ay geli lahaayeen juxra dabbin bahalkaa dabbiga la yidhaahdo godkiisa hadday geli lahaayeen hadday geli lahaayeen la salaktumuuh idinkuna waa geli lahaydeen qulnaa yaa rasuul allah waxaanu nidhi buu yidhi abu saciid baa odhanaya rasuulka ilaahayow alyahuudu waannasaara nusakha kolley badiba waxay qorayaan alyahuudu waannasaara biduuni mad laakiin sidaa marka lagu socdo lafteeda waxay noqonaysaa hamsatulistifhaamku inay qadaran tahay oo la xadfay oo fii bacdi alaxyaan hamsatulistifhaamka inta la xadfo ayaa marka waxa weeye markaa eh, haddana maqsuud ay tahay loo jeedaa alyahuud wanasaara ma yahuud iyo nasaara kuwa aan waddooyinkooda raacayna waxaa kaloo loo soo wariyey dee in laba mido marka horeba alyahuud wanasaara ma yahuud iyo nasaara kuwaanu raacayna aalkuna waxay noqonaysaa aal yahuud marka leeyihi yani waxa weeye hamsadii hamsatulistifhaamkii markay al la kulanto ayaa waxaa lagu sameeyaa wayubdalu maddan fi listifhaami aw yusahalu yani mad baa loo bedelaa ama tashiil baa laga dhigaa ama alif markaa mada ayaa laga dhigaa ya markay la kulanto haddii alyahuudu keliya la yidhaahdo yani waxa weeyaan dee ikhbaarkii bay shabbahaysa hamsatulistifaamku markay la kulanto hamsatulwaslina mawdican oo kale mooyaane al marka hamsada ku jirta markay la kulanto mooyaane haddii kale wax meda lama keeno laakiin markay hamsada al ku jirta la kulanto waxa weeye mad ama tashiil ayaa markaa lagu sameeyaa sababtuna waxay tahay ikhbaarkii iyo waxa isshabbahayo isku qaldamaya istifaamkii su-aashii iyo khabarkii in khabar looga jeedo khabarnimo oo ikhbaar looga jeedo iyo in su-aal looga jeedaa isku dheehgelaysa si aan taasi isugu dheehgelin ayaa mawdican la kala duwan oo waayo hamsada hamsatulwasligu al markay ku jirto oo ta al ku jirta ay tahay way kor dhigan tahay hamsatulistifaamkiina waa kor dhigan tahay marka haddaad markaa uga jeeday hamsadan inay tahay hamsatul istifaamkii alyahuudu dee khabarkiina alyahuudu baa la odhanayaa waayo hamsatulwasligan waa la kordhigaa laakiin mawducyada kale hamsatulwasliga lama kordhige ama waa la goda ama waa la hoos dhigaa mawdica mooyaane taa al ku jirta mooyaane inteeda kale hamsatulwasligu waxay tahay ima maksuura wa ima madmuuma ama waa la damiyaa waa la godaa ama waa la kasriyaa waa la hoos dhigaa marka maadaama mawdican ay isku qaldamaysaa mawdican la kala duway oo carabtu ay sameeyeen inay markaa eh, mad ay ka dhigaan ama tashiil qaala nabiyu sal allahu alayh wasalam nabigu wuxuu yidhi faman ay faman hayruhum adama cid kale ah macnaa cid kale maahay waa yaga waa yaga macnuhu dhacya xadiiskan waxaa soo wariyey bukhaari iyo muslim eh, xadiis markaa la noocoo laga soo wariyeyna waa jiraa abu hurayre laftiisa laga soo wariyo oo isla mawduucan ku saabsan waxaanu xadiisku tilmaamayaa in nebigu calayhi salaatu wasalaam uu sheegay ummadii hore gaalaad in ummaddiisu ay ku dayan doonto oo waxay samayn jireen wax badan oo ka mida ay la iman doonaan ummadahaas lagu dayanayaana yuhuudda iyo nasaaradu waa ka mid yuhuudda iyo nasaaradu waa ka mid lafdiga markaa horena waxaa ka muuqata markaa yacni cumuum qoladan waxaa laga yaabaa yahuud iyo nasaaradu inay ugu badan yihiin laakiin xukunku inuu ku gaar yahay ma aha xukunku inuu ku gaar yahay ma aha xadiis kale oo tilmaamaya faris iyo ruum tilmaamayana waa jiraa bacdu ahlilcilmi waxay yidhahdeen faris iyo ruum laftooda yahuud iyo nasaara ku jiray laakiin culamada qaarkood waxay yidhaahdeen laba xaal bay ku kala xambaareen ahlucilmiga qaarkood laba xaaladood bay ku kala xambaareen waxay yidhaahdeen xagga siyaasaadka iyo maamulada wixii qalloocee lagula yimaaday wixii qalloocee lagu sameeyey waxaa lagaga dayanayaa faris iyo ruum xagga diinka wixii laga qaldayna hadday bidaca tahay hadday tafaraaruq iyo ikhtilaafka tahay hadday markaa tahay caadooyin xunxun ay samayn jireen in lala yimaado hadday tahay xagga diinka wixii lagaga qaldamayna waxaa lagaga dayanayaa yahuud iyo nasaara ayaa lagaga dayanaya culamada qaarkood waxay yidhaahdeen gaalnimada waxa ka sokeeya ku saabsan yahay xadiidku in lagaga dayanayo lafdiga xadiiska sida daahirkiisa waxaa ka muuqda cumuum latattabicunna sanana man kana qablakum shibran bishibrin wa diraacan bidiraac xataa low dakhaluu juxra dabbin ama xataa low salakuu juxra dabbin la salaktumuuh cumuum baa ka muuqata laakiin culamada qaarkood waxay yidhaahdeen mukhaalafaadka gaalnimada ka sokaysay ku saabsantahy waana siday shuraax fara badani mareen oo sharxayaan shuraaxdu saasay u badinayaan hadday tahay imaamu nawowi iyo hadday tahay shuraaxda kale ee sharaxday macnahay u badinayaan waa saas xataa ibnu abi jamraha shuraaxda sharxaysaa waxay u badinayaan wixii kufri ka sokeeya ee mukhaalafaada in lagaga dayanayo in looga jeedo waxayna ka eegeen markay shuraaxda qaarkood saaleeyihiin dee haddii kufriga ay kaga dayan lahaayeen ummaddiisii way ka bixi lahaayeen ummaddii ummatulijaaba waxay noqon lahay min alkufaar umm, min alkufaar bay noqon lahay iyadoo ummaddii ummatu dacwa ay ku jiraan oo dadkii nebiga loo soo diray ay ka mid yihiin kolleyba ay ku jiraan xadiiskii haddii la eego daatu anwaad culamada qaarkood waxay ka daliishadeen dee kufrigii inay dhici karto in markaa ashyaa kufriya in dadka qaarkood la yimaadaan oo kaga daydaan inay dhici karto ummadii hore waayo xadiisku wuxuu tilmaamaya ijcal lana daata anwaadin kamaa lahum daatu anwaad inay yidhahdeen dad xadiisu cahdi ah oo wakhtiga gaalnimada ka yimaadeen ay dhoweyd dabeedna markaysaga nebigu calayhi salaatu wasalaam inuu yidhi allahu akbar inaha sunan qultum waladii nafsii biyadihi kama qaalat banuu israa'iila limuusa ijcal lana ilaahan kama lahum aaliha nebigu waa takbiirtay takbiirtaas waa litacajub waxaanuu yidhi nebigu calayhi salaatu wasalaam waa waddooyinkii weeye ummadii hore waxaad tidhaahdeen sidii reer banu israa'iil ay muuse ku yidhaahdeen oo kale wax la midaa tidhaahdeen maxay yidhaahdeen ijcal lana ilaahan kamaa lahum aaliha inkastoo culammada qaarkood ay ku xambaareen macnaha markaa waxa weeye ay iyagu yidhaahdeen ijcal lana daata anwaatin in kufriga akbarka aynay ahayn bacdu shuraax oo sidaa ku xambaaray baa jira oo yidhi markaa tashbiiha waxaa laga qaadanayaa un nooc shabaha inuu ku leeyahy laakiin sida siiqada loo adkaynaayo culamada ba waxay ku fasireen in laga tilmaamaayo arrinkay dalbeen inay tahay arrin gaalnimo ah laakiin jahli ugu wacnaa oo garashada aynay garanayn daraaddeed ay islaamnimada ku cusbaayeen bay u dalbeen arrinka noocaas ah laakiin si dhammaystiran wuxuu la mid ahaa ijcal lana ilaahan kamaa lahum aaliha oo siday taasi kufri u ahayd batanna kufri u ahayd laakiin waxay igu gaaloobi waayeen jahligaa loogu cudray jahliga ayaa loogu cudray xataa low dakhaluu juxra dabbin la dakhaltumuuh waxaa laga tilmaamayaa wax kastoo ay sameeyeen inaad kaga dayanaysaan oo dabbigu wuxuu galaa god yar oo cidhiidhi ah haddii god masacagalay ay geli lahaayeen xataa wax kale iska daayey waa ka dabageli lahayeen yani wax kastoo cidhiidhiya wax kastoo adag wax kastoay sameeyaan waa ka daba samaynaysaa xadiis kale waxaa ku soo arooray xataa low kaana fiihim man ya'tii ummahu calaaniyatan lakaana fii ummatii man yafcalu dalik wax kale iska daayay haddii ummadii hore uu ku jiri lahaa mid hooyadii si caddaana ugu taga ummaddaydana cid saas samaysay waa laga heli lahaa riwaayo kaloo xadiiskaasi leeyahy wuxuu sheegayaa hadduu marka ka mid ahaan lahaa mid waxaweeye haweenaydiisa dariiqa ku fuula haddii laga heli lahaa ummadii hore idinkana cid idinka midaa ah samayn lahayd waxaa laga tilmaamayaa sida markaa dadku u raaci doonaan oo yahuudiya nasaaro loogu dayan doono iyo ummadaha hore inay aad iyo aad u badan tahay sidaas aawadeed sharcigu wuxuu in amray in la khilaafo intee axaadiis ku saartay khaalif alyahuuda wanasaara khaalif almushrikiin yacni gaalada khilaafa yuhuudda khilaafa yuhuud iyo nasaarada khilaafa khasle kastoo xun ay la yimaadeen marka laynoo sheegaayo waxaa loo jeedaa taasoo kale ha la imanin oo ha samaynin ha loo jeeda waa reebis laynaga reebaayo oo dariiqooda laynoo diidaayo noocaas wey marka tashabuha gaalada aad iyo aad baa laynagu diiday man tashabbaha biqawmin fahuwa minhum ka qolo isu ekaysiya iyaguu ka mid yahay iyaga ayuu ka mid yahay waatay a'immadii salafka qaarkood ay yidhaahdeen iyagoo macnaha tilmaamaya kullu maa dama allahu alyahuuda walnasaara fi lqur'aani fahuwa lana wax kasta sida sufyaan laga soo wariyey wax kastuu ilaahay ku dhaleeceeyey yahuudiya nasaare qur'aanka gudihiisa ku dhaleeceeyey oo xumaanoo laga sheegay demmigaasi innagu inoo sugnaaday haddii aynu markaa waxoodii oo kale lala nimaadno waa digis laynooga digay macnuu saasuu dhacay sidaas ayuu marka u dhacaya xadiisku wuxuu tilmaamayaa latattabicunna wa kadalika riwaayada kale latarkabunna waa irtikaabi doontaan ama waxa weye waa samayn doontaan looma jeedo ummadda dhammaanteed inay wada samaynayso oo waddooyinkii yahuud iyo nasaare ay wada raacayso kulligood inay raacayaan laga tilmaami maaha jamiiciinna raacaya maaha muraadku waxaa laga tilmaamayaa majmuuciinna cid ka mida raaci doontaa oo ilaa ummadda waa laga helayaa mar walba cid qumman laa tasaalu taa'ifatu min ummatii daahiriina cala alxaqi laa yaduru man khadalahum walaa man khaalafahum xataa yaatiya amru llahi wahum cala dalik sida xadiiska mutawaatirka kusoo arooray ee nabigu sheegay calayhi salaatu wasalaam ummaddiisa inayna ka suulayn koox ka midii inayna ka suulayn oo ka baxayn koox ummaddiisa ka midii inay yihiin qaar xaqa ku qaaliba ku gacan sarreeya oo loogu gargaarayo marka daa'ifa muxiqa mar walba inay jirayso ayaa nebigu sheegay calayhi salaatu wasalaam ilaa inta marka laga soo dirayo dabayshii qiyaamada ka horraysay ee qof kastoo muumina ah, sababteeda nafta laga qabanayo ilaa laga gaadhaayo daa'ifo muxiqa ah waa la helayaa la waayi maayo la waayi maayo marka cid ummadda ka mid un baa raacaysaa loo jeedaaye muraadku ma aha kulligiin baa raacaya ma aha muraadku taasina waa mas'alo wakhtigan aad iyo aad baa casrigan aad loo raacay oo loo dabagalay ummadaha gaalada ah oo aad iyo aad dad fara badan oo abnaaulmuslimiin ka midi ay u qalliteen oo caadooyinkoodii iyo dhaqamadoodii iyo maamuladoodii iyo siay wax u maamuli jireen iyo nidaamadoodii ay wax ku maamuli jireenee kharribnaaye shareecada khilaafsana ah kullu daalika ay qaateen yacni waxa weeyaan hadday tahay xaggii caadaadka iyo hadday tahay xaggii mucaamalaadka yani waxa weye aad iyo aad baa looga dayday waxaad arkaysaa qaar aad markaa la yaabayso oo xataa dee waxyaalaha qaarkood baaba qofku is odhan karaa waxba waxbaad ka helaysaaye bal mariyo la daldaloolinayo miyaad aragto markayse markaa waxaan yani cawraadkii la muujinayo oo maradii waxa weeye markayse markaa waxaan yani astur baa laga rabay ya waxaa loo daldaloolinayaa loo hoolhoolayaa si gaalo loogu daydo bal waxaa kharibana caynkaasu maxaa loo samaynayaa marada aad mooddo markaysa marka calal markaa idlaado la karkaray aad mooddo loo qaadanaya ama cawraadku inay muuqdaan markaysaa kuway muuqdaan marka loo qaadanaya waxaad arkaysaa qaar saraawiil sita hadduu foorarsado halkaa waxaa ka muuqanaysa eh, yani markaa cawradiisii baa muuqanaysa ya cawradiisii baa muuqanaysa oo yacni surwaalkii yani waxaweye xaggan sare uma soo kici karo in yar baa laga dhigay intan markaysa markaa yani ayaa laga dhigay sidaas aawoodee hadduu foorarsado waxa waxaweeye waxaa muuqanaysaa jirkiisiiba halkaa ka muuqanaya yani marka dambe oo surwaalkii hoos buu markaysa marka uga kacayaa dabeedna markaasaa cawradiisii muuqanaysa gaalaa lagaga dayanaya ya qaar baad arkaysaa siday u xirteen aad la yaabaysaa yani markaa yani siday isu gelayaan ay u xiranayaan aada markaa la yaabayso oo dhowr la harayo dhowr ama waxa weeye markaa ilaa halkaa sare intay xiiraan oo xaggana ka xiiraan ayay indhexo ayay intan hore soo riibayaan qaarkood baa waxay ka dhiganayaan yacni inay markaa doonayaan timuhu markaa waxa weeye la feedho oo loqaano sharaftoodiiy quruxdooda ku jirto ya yacni waxa weeye qaar baad mooddaa inay doonayaan inay raamoobaan sida markaysa markaa dhaqamada markaa xun loo qaatay yani aad iyo aad bay u laya badan adif ilaa dalik waxyaalaha kale marka nidaamadooda ku saabsan la qaadanayaana waa ka daranta hadday tahay dimuqraadiyadda iyo hadday tahay markaysa markaa waxaan yani shuuciyada wadanada qaarkooda marka qaato gaalada kaga dayday yani waxa weye wadanna islaam baa shuuciye loo soo waarinaya shuuciye shuuciyadduna ay ahayd anti wadaaggu laa ilaaha walxayaatu maadda ilaahba ma jiro markaysa markaa ay lahaayeen markaasaa cid markaa beled islaam ka talisa ayaa laga yaabaa markaa intay hantiwadaa qaadato ama markaa waxaweye shuucinimo qaadato inay dadkii ugu baaqdo oo ku hirgeliso ama inay intay dimuqraadiyo qaadato ay markaysa marka waxa dabeedna waddankii ku hirgeliyaan oo la yidhaahdo waxaweye barlamaankaasa wuxuu xaq u leeyahay waa sharci dejiye waxalle wuxuu doonuu dejin karaa wuxuu doonuu xalaalayn karaa wuxuu doonuu xaaraantinimayn karaa waa kufri iska cad haddii la yidhahdo markaa waxa weeye wax kasta wuxuu doonuu xaaraantinimayn karaa wuxuu doonana waa xalaalayn karaa bimacnaa waxa sharcigu xaaraantinimeeyey hadduu doono barlamaanku hadduu u codka u qaado xalaal bay noqonaysaa khamrigaa la yidhaha loo codeeya maalan cala sabiili mihaal oo marka la yidhahdo codkii majooratigii barlamaanka ayaa sidaa u codeeyey inuu xalaal yahay waxaa la odhanayaa sharci waxa ah inuu khamrigu xalaal yahay ta waa kufri cad bakaalnimo iska cad waa istixlaalu maa xarama allah laa yakhtalif fii isnaan hadday xadkaa gaadho ya xadkaa hadday gaadho waxay noqonaysaa gaalnimo cad waddannada qaarkood oo dee qaatay waxa weeye umuuraha xaaraannimadoodu iska caddahay xoogaa waa ka warwareegaan ya laakiin marka hore nidaamka dimuqraadiyaddu wuxuu keensanayaa oo uu qabaa shay kasta oo codka majoratiga hela oo inta loo codeeyo aqlabku sidaa ay u codeeyaan siduu u codeeyaa inay noqonaysa sharcigii nidaamka gaaladu waa saas dimuqraadiya haddii la ammaano yacni ammaanta dimuqraadiyada la ammaanayaa dee waxaa ku guda jiraa waxaas buuyi hadday yidhahdaan raggu waa isguursan karaa markayse markaa wadannada qaarkood waxaas waa yacni waxa weeye waa ka jiraani ya oo sidaa loo codeeyo waxay noqonaysaa waxay ku leeyihiin waxay noqonaysaa sharci sharci bay noqonaysaa dimuqraadiya khubsiga iyo xumaanta ay qabtaa waa noocaas yani waxa weeye arrinka ku saabsan markaa dimuqraadiyaddu waa andimadoodii xumayd ee kharibnayd weeye yacni sharcigiina waxa weeye waxaa loo siiyey tashriicii inuu xaqu leeyahay xukunkii golahaas marka waxa weeye la doorto wax iyagu xalaaleeyaanba xalaal ah gaalada agtooda waxay xaaraantinimeenba baa haddii markaa markaa siday tahay loo soo qaato waxay noqonaysaa dee waxa weeye dee kufri iska cad walahi waa sharci dejiyo barlamaanku wax allo wuxuu markaa gaadhaa ama majoorati ku soo saaraa waxay noqonaysaa sharci hadduu wuxuu ilaahay xaaraantinimeeye xalaaleeyo sharcay noqonaysaa hadduu wuxuu ilaahay xalaaleeye xaaraantinimeeyo sharcay noqonaysaa sidaa hadday noqoto dee waa gaalnimo ya waa gaalnimo weeye madaxda dadka muslimiinta u talinaysaa dee sharciga inay khilaafaan yacni miday u bannaantahay maaha waxa ilaahay xaaraantinimeeyey inay xalaaleeyaanna dee uma bannaana bale waa kufri hadday sameeyaan ya waa ku gaaloobayaanoo milladay kaga baxayaan waa min xayu alilaaq yani hunaaka farqun bayna alilaaq waltacyiin ahlu sunna waxay qabaan in farqi udhexeeyo marka leeyahy waxaasi waa gaalnimo iyo marka la leeyahay cid mucayana marka lagu xukumayo way kala duwan tahay shayga gaalnimada marka la sheegayo itlaaqa dee sida ilaah rasuulkiisa u ilaaqeen baa loo ilaaqaya min xays alilaaq laakiin marka cid mucayana oo ficilkaasi ka dhacay la xukumayo waxay u baahan tahay yacni shuruudda iyo mawaanicda in la eego shuruudda iyo mawaanicda waxay ku imanaysaa marka cid mucayana xukunka ku dhacayo oo cid mucayana dee waa gaaloobeen lama odhanaayo oo asalkoodu islaamnimo ahaa cid mucayan asalkoodu islaamnimo ahayd waa gaaloobay la odhan maayo ilaa bacda istifaa'i shuruudi wa intifaa'i markay shuruuddu dhammaystiranto dabadeed mooyaane mawaanicduna wada maqnaata mooyaane ka hor yacani lama odhanaayo waa gaaloobay oo milladda ayuu ka baxay la odhan maayo calaa kulli xaal ashyaada marka waxa weeye gaaladu marka ay samaynaysa mukhaalafaadka ah in aad looga dayanayo ayuu nebigu sheegay sala allahu aleyh wasalam waxaanu u sheegayaa waa liltaxdiir inuu ka digaayo daraaddeed nebigu markuu sheegay waa arrin khabari ahoo waa la garanayaa ilaaba ilaaba inuu dhacayo qadar ahaan ha u dhacee way bannaantahy ma aha sharcan waa laga digayaa laba shay baana waxaa dhici kartaa qadarka alamru alqadari iyo amru sharci inay iskhilaafaan oo amarka qadarigiina uu sii yahay oo qadaran uu u dhacaayo sharcanna sida kale layna amray haddama aragtaa waa taxdiir laynooga digaayo sharcan in waddooyinkoodii raacno wixii la raacayna laga toobad keeno laga noqdo oo allah loo noqdo loo toobad keeno yacni markaa saasaa marka uu koobsanayaa macnaha xadiisku siduu koobsanaya waa marka bidaca iyo muxdathaadka iyo macaasida iyo fisqiyaadka iyo xumaanaha waxyaalaha noocaasoo dhan in lagaga dayanayo iyo caadooyinka yani markaa gaaladu la gaar yihiin kullu dalika waa soo gelaya cumuumka xadiiska xadiiska boqoliyo koob iyo sagaashan can usaamata radia allahu tacala canhu qaala qaala rasuulu llahi sala allahu aleyh wasalam altaacuunu rijsun ursila calaa taa'ifati min bani israa'iila aw calaa man kaana qablakum nabigu wuxuu yihi calayhi asalaatu wasalaam altaacuunu taacuunku rijsun rijsiga mar waxaa loo isticmaalaa nijaasada marna waxaa loo isticmaalaa cadaabka rijsun waa cadaab ursila calaa taa'ifatin min bani israa'iila loo soo diray koox reer banu israa'iil ka mida aw calaa man kaana qablakum ama wuxuu yidhi nebigu calayhi salaatu wasalaam waxaa loo soo diray ciddii idinka horraysay hortiin ahaatay qaar ka mida loo soo diray calaa man kaana qablakum ciddii idinka horraysay waa cadaab loo soo diray wey cidda ka horraysana reer banu israiil waa ka mid keyrkoodna waa jiraan faidaa samictum bihi biardin faidaa samictum haddaa maqashaan bihi taacuunka a maqashaan yacnii ogaataan biardin dhul gudihii aa ku ogaataan yacnii waxaa la yaqaanaa laba xaraf oo lafdiga iyo macnaha mid walba iskaga mid ka ah caamil keliya kuma wada tacalluqaan mooyaane midkoodka kale inuu beddel ka yahay si kale uguma wada tacalluqaan hadday isku cadfayiinna waa la mid marka hadda bihi iyo biardin labaduba waxay ku tacalluqaan samictum ha yeeshee lafdiga ha iskaga mid ka ahaadaane oo lafdigoodu isku mid haba ahaado oo laba ba ha ahaadaanbe macnahay ku kala duwan yihiin macnaha ayay ku kala duwan yihiin marka maadaama macnuhu kala duwan yahi oo bacda dambe ay tahay darfiye ay tahay oo fii ay la macno tahay dee macnihii waa kala duwanaaday saas aawadeed yacni waa noocii bannaana wey faidaa samictum bihi haddaad maqashaan marka bimacnaa ogaataan daacuunka biardin dhul gudihii a ku ogaataan falaa taqdamuu calayhi dhulka ha gelina oo ha tegina quduumku waa tegitaanka qadima min safarihi safarkiisiibuu ka yimi dhulkaa ha tegina oo ha gelina idinkoo dabadda ka jooga ha gelina wa idaa waqaca biardin wa antum biha wa idaa waqaca hadduu dhaco daacuunku biardin dhul hadduu ku dhaco yani dhul gudihiibuu ku dhaca wa antum biha walxaal idinku bihaa dhulka aa ku sugan tihiin falaa takhrujuu ha ka bixina firaaran carara cararaysaan daraaddeed ha uga bixina minhu daacuunka ka cararaysaan damiirka haadu wuxuu noqonayaa daacuunka carara daacuunka ka cararaysaan daraaddeed ha uga bixina xadiiskana bukhaariiyo muslim ayaa isku waafaqay balka kalena waa la macnay aan isagana laqbada ku darno xadiiskani wuxuu sheegayaa nabigu calayhi salaatu wasalaam inuu sheegay daacuunku inuu ahaa ummadii hore in cadaab loo soo diray uu ahaa laakiin ummaddeenna inaanu cadaab u ahayn ee dadka mu'miniinta raxmad uu yahay xadiiska dambe inoo sheegi doonaa innaga raxmad baa laynooga dhigay oo shahaada inoogu jirtaa laakiin ummadii hore cadaab loo soo diray buu ahaa reer banu israa'iil oo kale cadaab loo soo diray buu ahaa awdanna waa lishaki raawi raawiga shakigiisa ayay u sugnaato isagaa ka shakiyey ma calaa daa'ifati min banii israa'iila buu yidhi mise calaa man kaana qablakum ayuu yidhi shakigu saas ayuu ku yimi sidaas ayuu ku yimid xadiidku wuxuu ku tusinayaa daacuunku hadduu markaa dhul ku dhaco idinkaa ku jirin dhulka ha gelina haddii idinkoo dhulkaa jooga uu daacuunku ku dhacana cararaa ka cararaysaan daacuunka ha uga bixina waxa weeye waa amar nebigu calayhi salaatu wasalaam uu amray waa nahyi uu reebay in markaa waxaweye qofkii aan dhulkaa joogini inuu markaa waxa weeye galo waa laga reebay markuu daacuunku ka dhaco dabadiid hadduu joogana inuu cararu cararaayo oo daacuunka ka cararayo uga baxo taasna waa laga reebay waxaa la rabaa yacni xajri sixi yacni si waxa weeye markaa daacuunkii aanu usii faafin yacni marka hore ha gelina meeshuu ka dhacay ciddii joogtayna carar ay ka cararayso inay uga bixin hadday beredadii kale u baxaan rubama dee inay u qaadaan baa dhici karta qofkan caafiyada kaga sugan ee debadda ka joogaana dee naftiisa markaysagaa sabab yacni markaa eh, u sababi karta daacuunkii inuu la yimaado isagoo qadar markii hore ku habsaday aan ahayn ya ayaa la diidaya walaa tulqu biaydiikum ila tahluka nafyiina halaag ha ku tuurina eh, waa tii dhacday wakhtigii cumar bnu khadaab isagoo ku socda ardu shaam oo dad fara badanna ay la socdaan ayaa waxaa loo sheegay in daacun ka dhacay meesha ay ku socdaan ee shaam ka mid a cumar ra'yigiisa waxay ula muuqatay xadiiska nebiga ma ogeyne in meeshaa in la galo ayna munaasib ahayn dadkii buu dejiyey dabeedna wuxuu ihi wax cilmi ayaa ka haya meesha daacun baa ka dhacay ra'yiga cumar markaa waxay ahayd inaan la gelin laakiin wuxuu doonay saxaabadu bal wax cilmiya inay uga sheegaan xadiiskan ma hayn isagu markaasaa abu cubayda wuxuu ku yidhi afiraara min qadar illaah yani meeshaynu ku soconnay ma waxaynu uga joogaynaa daacuun baa ka dhacay cararaynu qadarka ilaahay ka cararayna miya ya cumar wuxuu yidhi low kayruka qaalaha alla cid kale may tidhaahdo hadalkaa bimacnaa hadal munaasiba inaad tidhaahdo may ahayn mawdican ku munaasiba ama haddii cid kale odhan lahayd waan dee ciqaabi lahaa kaanahu saaliyi waaqiilu dawi lhay-aati casraatihim kaanahu uu ku camal falay dabeedna misaal buu usoo qabtay wuxuu ihi ka warran haddaad markaa waxa weeye wadato xoolo aad wadato oo dabeedna tog aada la soo kulanto toggaasi geesna ay barwaaqo tahay geesna abaar ay tahay xooluhu waxba ayna ka goynin haddaad geesta barwaaqada aad daajiso soo qadarka ilahay kumaa daajin haddii geesta abaarta aad daajisana soo kuma daajin qadarka ilahay kumaa daajin ya nafiru min qadar illaahi ilaa qadar illaah waxaanu ka cararaynaa buui qadarka ilaahay waxaanan u cararaynaa qadarka ilaahay saxaabi markii ka maqnaa hadalkaa hore oo dantiisa ku maqnaa ayaa yimi masalada laysku hayuu maqlay dabeedna wuxuu yhi anaaba cilmi ka hayo oo nebiga calayhi salaatu wasalaam baan xadiiskan ka maqlay dabeedna xadiisku sheegay dabeedna xadiiska ayuu sheegay sidii ayay kaga baaqdeen oo ayna gelin daacuunkii camwaas markuu shaam ka dhacay waxaa dhacday saxaabi ka mas-uul ahaa meeshaas uu daacuunka ka dilaacay daacuunkiibuu u dhintay mucaad baa taladii qabtay mucaadna shahaadada ku sugan daraaddeed daacuunka ayuu intuu khudbadeeyu wuxuu yidhi yacni sheegay daacuunku inuu markaa dee raxmad yahay oo kadaa yahay oo Eh, ayuu sheegay dabeedna wuxuu hi ilaahay reer mucaadna nasiibkooda ha ka siiyo dabeed markaa isaga iyo ubadkiisii cid ka midiba waa ku dhinteen taladii waxaa qabtay camr bnu caas baa meeshii ka teliyey isaga si kale ula muuqatay camr bnu caas dadkiibuu u khudbadeeyey wuxuu ihi daacuunku wuxuu ka dhigan yahay waa dab oo kale dab dabna hadduu xaabo waayo waa bakhtiyaa kala tagoo kala yaaca qof qof u tagaayaan keli yani buurahan iyo waadiyadan iyo togagan iyo qof waliba meel gaara ha tago wax lici dambe uma dhiman daacuunku wuxuu ka dhigany bu dab dabna hadduu xaabo waayo waa baktiya haddii dee waxaweye mar wuxuu isu baahan yahay dabku dee qoryaha dee waa la israaciyaa sooma oo marba hore loogu mariya markaasuu shidmaya laakiin waxa weeye de hadduu marka inta hore gubato yacni qorigii cid u raaciso oo ugu dhowaysa la waayo xaalka caynkaas dee dabku waa baktiyaya calaa kulli xaal culamada qaarkood waxay yidhaahdeen nahyigu waxay u fahmeen inuu tansiih yahay ama xadiiska nahyi ee ma soo gaadhin weji kale waa jiraa oo ku saabsan in la yidhaahdo beledka in laga baxa ma amrine beledka gudihiisa in lagu kala tafaraaruqo oo markaysaga la kala durko oo la kala fogaado ya oo nafs albeled iyadoo lagu sugan yahay baa muraadkiisu ahaa muraadkiisu saasuu minhu ahlucilmiga qaarkood waxay yidhaahdeen waxaa laga fahmayaa qeydkan firaaran minhu ujeeddada looga baxaya haddaynay firaar laga cararayo ahayn inaan markaa bixitaanka la diideyn masalan qof baa wuxuu doonaya markii horeba inuu safro dan uu leeyahay inuu u baxaa buu rabay dabeedna waxa dhacday isagoo safarkii sidaa ay uga go'an tahay inuu baxo ayaa beledkii daacuun ka dhacay ma u baaqanayaayo ma iska joogayaayo ma odhanayaa baa beledka ka dhacaye ha bixin waxay ahlucilmigu yidhaahdeen haddii waxa weeye mar firaaran minhu aynay ahayn ee dan kale uu baxaayey waxay noqonaysaa xaalka noocaasa bixitaankii inaan dhibi ku sugnayn waayo qeydka ah firaaran minhu cararaa ka cararaysan daraaddeed ha u bixina waxaa laga fahmayaa haddaan firaaran minhu looga baxayn ee dan kale loo baxaayo xaalka noocaas bixitaanku inuu bannaan yahay xadiiska boqolyoabayoaaaan caaishata radia allahu canha zawji nabiy sala allahu alayh wasalam qaalat caaisha waxay tidhi oo nabiga calayhi salaatu wasalaam dumarkiisii ka mid ahayd haweenay nebigu uu qabay calayhi salaatu wasalaam ahayd zawjati lama odhan waayo zawj baa la yidhi sababtuna waxay tahay ninka iyo qofka dumara mid walba zawj baa la yidhahay zawjun iyo zawjun laakiin zawjatun in gabadha la yidhaahdo oo iyada ta la geliyo way jirtaa luqada waa ku sugan tahay laakiin waxaa ka fasaaxo badan biduuni ta yadaan ta'du la socon sidaas aawoodee qur-aanka waxay ugu timi keliya yadaan ta ila socon ya zawjkaana waxaa lagu jamciya aswaaji baa lagu jamciya qul liaswaajika lisawjaatika lama odhan marka erayga zawja mufradkeeda iyo jamaceeda midnaba taa tada marka kuma iman qur kuma iman laakiin luqada waa ku sugan tahay oo dee shawaahid bay leedahay axaadiista qaarna waa ku timi sidan baa fasax badan qaalat waxay tidhi sa'altu rasuula allahi sala allahu alayh waxaan weydiiyey rasuulka ilaahi sala allahu alay wasalam can itaacuuni taacuunkan weydiiyey fa ahbaranii wuxuu iga waramay annahu cadaabun yabcasuhu allahu calaa man yashaa wuxuu nabigu iga warramay calayhi salaatu wasalaam annahu taacuunku cadaabun cadaab inuu yahay cadaabkaasoo yabcahuhu allahu ilaahay u soo diro calaa man yashaau cidduu doono u soo diro oo addoommadiisa ka mid a wa ana allaha jacalahu raxmatan lilmu'miniin wuxuu kaloo iga warramay inuu allaah taacuunka ka yeelay naxariis uga yeelay muminiinta naxariis inuu muminiinta uga yeelay ayuu nebigu calayhi salaatu wasalaam iiga warramay tihi laysa min axadin yaqacu taacuunu laysa min axadin qof ma jiro qofkaasoo yaqacu taacuunu taacuun ku dhacayo oo fa yamkutu ku sugnaanaya fii beladihi dhulkiisii ku sugnaanayaan ka baxaynin saabiran xaaluu sabraayo adkaysanaayo muxtasiban xaaluu ajar niyaysanayo oo ilaahay ajar ka xisaabsanayo yaclamu annahu laa yusiibuh yaclamu xaaluu og yahay yacni annahu shaksiga laa yusiibuhu inaanu haleelayn ilaa maa kataba allaahu lahu wuxuu allah u qoray mooyaane wax kale inayn haleelaynin sidaana marka waxa weeye og oo ictiqaadsan marka jumlada yaclamuna waxay noqonaysaa xaal bay noqonaysaa marka saddex xaal baa iska daba dhacay hmm. ilaa kaana lahu milu ajri shahiid ilaa kaana lahu inuu u sugnaado mooyaane milu ajri shahiidin shahiid ajarkii oo kale inuu helayo mooyaane an labada istisne ee iska daba dhacay ilaa maa kataba allaahu lahu kaa hore waxaa laga reebayaa annahu laa yusiibuhu inaanu shaksiga haleelayn mooyaane wuxuu allah u qadaray sidaana og marka shaksi daacun ku dhacayo oo beledkiisii ku sugnaanaya oo sabraya oo ixtisaabaya o ajar niyeysanaya oo ictiqaadsan wuxuu ilaahay u qoray mooyaane wax kale inaana haleelayna sidaana ictiqaadsan ma jiro ila kaana lahu milu ajri shahiid in ajar shahiid oo kale u sugnaada mooyaane xadiiskana yani waxa uu tilmaamayaa in daacuunka marka ajar shahiid lagu helayo ayuu tilmaamaya daacuunka maxaa la yidhahda daacuunka waxaa la yidhaahdaa dadka qaarkood daacuunka waxay u yaqaaniin yani markaa yani xanuun marka waxa weeye shuban ah oo markaysa marka yani qofkii dadka ku dhaca inuu marka uu yahay oo shubannaday gaar ahaan marka ugu isticmaalaan laakiin sida axaadiista ku soo aroortay waa guddatun ka guddati lbaciir finan qofka ka soo baxaya ayaa jira oo dabeed markaysaa mudafif ah oo dilista qofka dilayaana ay aada u degdeg badan tahay waxaa laga yaabaa saacada gudahood inuu ku dhinto qofkaas marka xanuunkaasi ku dhaco waa xanuunka caynkaas ah ayaa markaa la yidhaahdaa marka waxa weeye maaha kan hadda khusuuskiisa dadka qaar ay u yaqaaniin daacuunka marka u yaqaaniin maaha inkastay jiraan culammada qaarkood oo yidhi xanuun kastoo wabaa oo aad wax u laayo oo yacni tarab dadka u laaya yacni marka waxaway si aad u fara badan waxa weeye daacuun bay noqonaysaa bacdu ahlicilmi ay markaa yidhaahdeen calaa kulli xaal taasna saas weeye kolay markaa bal in waxay si yara baahani waa jirtaa lakiin waqtiga aynaga dhac halka aynagu joogo wallahu aclam subxaanaka allahuma wabixamdika ashhadu an laa ilaaha ilaa anta astaqfiruka atuub ilayk